baabu jawaasi kalaami rijaali ragga inay hadlaan inay bannaan tahay annisaa dumar ay la hadlaan wanisaa-i dumarkiina ay la hadlaan alrijaala rag min gayri riibatin shakilaan haddaan shaki jirin oon laga cabsayn fidno cinda alxaajati baahida agteeda baabu jawaasi kalaami rijaali ragga inay hadlaan inay bannaan tahay annisaa dumarna ay la hadlaan wanisaa-i dumarkiina ay la hadli karaan alrijaala ragga min gayri riibatin shaki la-aan haddaan shaki jirin oon fitna laga cabsayn cinda alxaajati baahi agteeda fiiri baahi la-aan lama bar iska daldalan maaha can anas ibni maalikin radia allahu canhu anas ibnu maalik qaala wuxuu yidhi mara nebiyu nabigaa soo maray sala allahu calayh wasalama bimra'atin islaam islaamtaasoo cinda qabrin qabri agtiisa ku sugan islaam oo waxa weeye qof ka dhintay oo qabri agtiisa joogta ayaa nabigu soo maray sala allahu calayh wasalam islaan qof ka dhintay oo waxa weya qabrigii agtiisa joogta ayaa nabigu soo maray sala allahu calayhi wasalam mara nebigu nabigaa soo maray sala allahu calayhi wasalama bimra'atin islaan cinda qabrin qabri agtiisa ku sugan walxaal hiya islaamtu tabki ay booyeydo waa booye fa qaala nabigu wuxu uhi ittaqi allah allah ka baq wasbirii nabigu waa la hadlay waana u tacsiyeeyey munkarkiina waa ka reebay fiiri Ah. waa u taxsiiyey faqaala nabig wuxuu ku yihi itaqila allah ka wasbiri sabr nabigu wuxuu ka reebayaa booyinta qaylada ah wuxuuna amrayaa taqwada alle iyo sabr waa tacsi marka nabigu wuu la hadlay gabaal islaameed ajnabika weliba ma aysan garanayn ha musiibada igu dhacday kuguma dhicin oddiga tagay ku tegi ma aysan garan inuu nabigi yahay markuu nabigu ka tegaa layihi mataqaanaa axadkaa sidaas ku tiri waa nabi maxamed sala allahu alay wasalam markaasay carartay oo ay ka daba tagtay markaasay tiri rasuulka allo ku markaa hadalkaas ku hadlaya nabiguna wuxuu ku yidhi inama sabru cinda sadmati luulaa waxaad ogaataa sabarka marka ajarka laga helaa waa kow marka musiibada kugu dhacdo marka koowaada musiibada kugu dhacdaa inaad sabarto haddaad inta cabaar boyboydo aad tira hadhow waan samraa sabarkaas waxa weya ajarka heli maydo sabartaag waayaa la yidhahda waxba macnaa marka waa noocaas nabiga keliyana kuqaas maaha arintaasu oo saxaabadu sidaasoo kale ayay samayn jireen ah, saxaabadu sidaasoo kaleeto qofkii ay u dareemaan inuu qalad ku jiro dumar ah hadii arkaan ah, waa la hadli jireen waa la hadli jireen abu hurayra radia allahu canhu gabar inta iscatar ismariday catar inta isku shubtay masaajidka u socota ayuu arkay markaasuu yidhi yaa amat aljabaar ayna turidiin halkee adoonta ilaahay ay ad u socotaa doonaysaa markaasay ku tidhi masjidka markaasuu yihi ooma masjidkaad isku soo carfiday markaasay tidhi haa markaasuu yihi nabiga maqlay isagoo yidhi gabadhi intay soo catirida masaajidka soo aada ilaahay salaada kama aqbalo ilaahay salaada kama aqbalo sidaasuu yihi culamada muslimiintu sidaasay xukunkaas u caddeeyeen xaafid ibnu xajar faxulbaariga juska afraad sideetan iyo afar markuu xadiidka sharxayo ila xadiidkan hadda matniga noogu yalla waa muttafaqun caleyh bukhari muslim labadu waa wariye wuxuu yidhi wa yu'khadu minhu calaa jawaas wa yu'khadu minhu waxaa xadiidka laga qaadanaa jawaasu kalaamilmar'ati islaan inay hadasho inay banaan tahay wa samaaci sawti codkeeda la maqli karo lil ajaanibi ragga ajnabiga cinda darurati hadday daruura timaado daruuradii marka waa nuucyadan fiiri daruuradii waa nuucyadan waa nuucyadan kalistiftaai markay fatwo dalbaydo can ilcilmi mas'ale hadday culimmada weydiisaydo way la hadli kartaa waataraafuci fi lxukmi hadday dacwatana qaadigay la hadli kartaa waalmucaamalati iib iyo hadday ganacsi tahayna qofkay wax ka gadanayda waa la hadli kartaa iyo ijaara iyo guri la kala karaynayo ah, xadiidka wuxuu hadalkaas ku sharxaya xadiidu khascamiya oo nabiga gabadhii weydiiday su-aasha iyadoo saxaabadiina maqlayaan xadiidkaas markuu sharxayo hadalkaas ku leeyay can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal mara nebiyu nabigaa soo maray sala allahu alay waslam bimraatin cinda qabrin qabri agtiis islaamtaasoo cinda qabrin qabri agtiis ku sugan walxaaliyo islaamtu tabkii ay booyeyso nabigu waa la hadlay faqaala nabigu ui itaqi llah allah ka baq wasbiri sabr muttafaqun caleyh marka xadiidkan waa xadiidka laga qaadanaa raggii inay dumarka la hadli karaan dumarku inay ragga la hadli karaanna iyadana xadiidka kaloo bukhaariga xadiidka khascamiyada ayaa laga qaadanaa oo xadiidkaas khasxamiyada nabiga inta u timid ay su-aal weydiisatay weliba iyadoo saxaabadiina joogaan oo ay maqlayaan iyadoo saxaabadiina ay joogaan oo ay maqlayaan marka haddii baahi timaado sidaas ayay u wada hadli karaan fitnana aamin laga yahay fitnana aamin laga yahay